الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هذا هو الشريط السادس والخمسون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط عنه xadiidka ugu horeeya baabka laba boqol iyo labaatan iyo shan ee ah baabu istixbaabi sawmi الاثnain والkhamiis qala raximah اllahu taعaalى can abi qataadata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wali wasalam su'ila can sawmi ywmi الاثnain rasuulka alla salى اllahu alيه wali wasalam yaa waxaa la su'aalay soomka maalinta isniineed oo qofka su-aalayna wuxuu ahaa cumar ibn khadaab u ah radia allahu canhu qisadii aad sheegnay buuna ahaa su-aalku ku dhacay fa qaala markaasu wuxuu yidhi dalika yowmun ulidtu fiihi waa maalintii la dhalay wa fiihi bucidtu isagaana la isoo bixiyey oo waxyi igu soo degay ow unzila calaya fiihi mise wuxuu yidhi waa kii waxyiga la igu soo dejiyey rawaahu muslim muslim baa wariyey marka waa sidaana sheegnay oo xadiidkii dheeraa aan sheegayna qisadii aan sheegayna ku soo arooray xadiidkaasuu ka mid yahay oo alimaamu nawawi radi allahu canhu saddex darafood eh, ayuu hadda ka soo qaatay meeshan kada mawduucan kada uu kaga soo qaatay soobka ku saabsan marka rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam maalinta itniineed wuxuu ugu jawaabay inay tahay maalintii uu dhashay marka rasuulka sala allahu alayh wasalam dhalashadiisii iyo bacadiisiina labaduba waxay ahaayeen nicmo iyo raxmo ay ahayd yaquul الlahu taعaalى wma arslnaaka ilaa raxmaة lilcaalamiin وqala taعaalى laqad mana اllahu عlى الmuؤminiina id bacثa fiihim rasuula min anfusihim ilى aakhiri الآayaat marka nicmo markay timaadana shukri bay mudataa shukriga muxuu ahaayeyna waxaa ka mid ah sida laga yaqaano ambiyada alle calayhim asalaatu wassalaam caadadoodii iyo siyartoodii lagu yaqaano inay markay nicmo alla uu siiyo inay sujuud iyo la yimaadaan soon iyo sidaasay la yimaadaan sidii hadda ka aan soo maray muuse calayhi isalaatu wasalaam markii uu fircawn alla qarraqay ee badda alle ka badbaadiyey inuu soomay marka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam maalintii uu dhashay oo usbuuca maalintuu ka dhashay ah la yaqaanaa waa maalinta itniineed ummaddiisana waa u sheegay oo wadiifo waa u yeelay oo wadiifadaas waa in la soomo marka laakiin waxaan iyadu meesha aan ku jirin waxa ay muxuu ahay dabaaldeg iyo ixtifaal iyo ay ku magacaabaan maalinta u dhashay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam oo bisha se loo haysto bisha rabiici alawal maalinteeda labiyo tobnaad ah leanna arrintaasu horta ma sugna rasuulku sala allahu alay wasalam bishuu dhashay iyo bishaasu inta ahayd midna lama yaqaano waxaan la yaqaanaa usbuuca maalintuu ka dhasho maalinta itniineed ah maalin itniineed aroorteed oo weli qoraxda ayna soo bixi waawisa beriye ayay ahayd meeshu ku dhashayna waa la yaqaano waa beledka maka sanadku dhashayna waa la yaqaanaa yaqaanaayo caamulfiil buu ahaa intaasba riwaayadahoodu waa sugan yihiin laakiin bishuu dhashay iyo bishaasu inta ahayd midna lama yaqaano kol haddaan la aqooninna macnuhu waxa weeyaan wax wadiifo ahoo ku saabsan ayaan jirin haddii ay jiri lahayd siduu tantada u sheegay yuu u sheegi lahaa nebigu sala allau alay slam wadiifadeedana u caddayn lahaa marka waxaan dadku ay sameeyaan ee ay ku magacaabaan mawlidkii nebiga sala alla alay slam oo la xusayo ama loo dabaaldegayo ama ixtifaal la samaynayo waxa weeyaan bidca munkara qabiixa weeyaan waa waxaanan asalna aan lahayn lamaba yaqaano maalintay tahay haddii la yaqaanana ma ayna muxuu ahay in ciid laga dhigto maalintaas ma ayna ahayn leanno muslimiintu ciid bay leeyihiin laba ciidood bay leeyihiin isagaa sheegay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam waa labada ciidoodee la yaqaano amaa caadadaa dadkii ugu horreeyey oo sameeyey waxay ahaayeen niman loo yaqaanay faatimiyiin la dhihi jiray oo masar iyo shamaal afriqiya xukumi jiray oo sheegan jiray inay duriyadii nebiga sala allahu alيه waali wasalam inay yihiin gabadhiisii faatima ubadkeedii inay yihiin ahaa niman aad iyo aadna u xunxun oo bidac fara badan iyo dalaalaad fara badan la yimid oo xataa islaamnimadoodu shaki uu ku jiro nimankaasay ahaayeen niman marka waxayna muxuu ahaaye nimankaasuna niman mutaakhiriin ahoo qarnigii afraad iyo meelahaas qabsaday ayay ahaayeen nimankaasu markii xukunka laga qaaday qarnigii toddobaad bilowyaalkiisii ayaa nin muxuu ahaye la dhihi jiray dawladdii ayuubiyiinteeda ka qaaday nin ka mid aha oo beled irbil la yidhaahoo urdun ku yaalla xukumaayey ninkaasa caadadaasu la fiicnaato oo ninkaasaa marka sameeyey isaguna ninkaasuna wuxuu dhintay kolkuu lix boqol iyo soddon ay hijradu ahayd ninkaasa aduu nin muslim ahoo qumman inkastoo marka isaguna uu nin caalima aanu ahayn nin iska amiirahun uu ahaa oo khayrka jeclaa ninkaasaa la og yahay nin muslimah muslimahoo islaamnimadiisa la og yahay oo sameeyo xafalaadkaas sameeyo mawlidkaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam maalintaa lagu sheegay inuu dhashay ninka kitaab mawlidha ugu horreeyo arrintaa laga alifana waxaa alifay nin la dhihi jiray abu xafs ibni dixya oo culamaaandalus ka soo qaxay ee kolkii andalus la qabsaday kasoo qaxay ahaa ama intaan la qabsanin ba ahayd adigu ka hijrooday oo masar soo degay ninkaasa ugu horeeyey kitaabkii qisat ulmawlid ku saabsan ee loo alifayo marka lix boqoloo sannadood oo quruntii mufadalada ahayd ku jirta waxayna muslimiinta ayna samayn jirin in muxuu ahay dadka muta'akhiriinta ahaa ay khayrka alle u kaydinayay ma ay jirto jacayl hadday tahayna iyagaa naga jeclaa hadday camalfal tahayna iyagaa naga camal fiicnaa hadduu khayr yahay iyagaa nagaga awlaysnaan lahaa marka waxyaalahaas caadaadka xunxun waa in la gooyo oo uu ka mid yahay maalin lagu sheegayo mawlidkii nebiga sala allau alيyh wali slam inay tahay oo xafalaad iyo loo samaynayo ciid laga dhigayo oo muxuu ahay waxyaala la samaynayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال تuعرض الأعماaل يوم الاثنين والخميiس waxaa la bandhigaa camaladaa la bandhigaayo taqriir ahaan alle loogu geeyo subxaanahu wa tacaala isagoo wax kana aqoon badan <clears throat> iyo marka xigmadiisu ay keentay inay malaa'igtu ay u geyso fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii wa ana saa'im in camalkayga la bandhigo aniga oo sooman rawaahu التirmidiي wa qaala xadiiثu xasan warawaahu muslim bغayri dikri الsowm anoo sooman baa in camalkii la bandhigaan jeclahayda inta aan ahaynee hore ayuu muslim isagu ku wariyey oo tucradu alacmaalu yowma الاثnain wa yowma alkhamiis intaasuu isagu wariyey marka xadiidku waa sidaa uu sheegay alimaamu tirmidi oo waaba ka wen yahay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu shaykhu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa irwaء اlhaliil wa صaxiix الtarغib والtarhiib wa غayriha markaas waxa weeyaan xikmadantada iyo xikmadii hore marka la isu geeyo laba xikmadood oo waxaa jirta keentay maalinta isniinta ah soomkeeda oo midna ay tahay inay tahay maalinta uu dhashay nebigu sala allahu alayh waali wasalam midna ay tahay inuu maalinta camalka la bandhiga uu yahay alle subxaanahu wa tacaala taqaariibta loo geeyo wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasul lah sal l slm yataxaraa yowma alithnayni waalkhamiis waa raadsan jira oo waa ku dadaali jiray maalinta itniinta iyo khamiista soomkooda rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna waxaa weeyaan waa saxiix oo saxaxahu fii saxiix aljaamic sagiir wairwaa'i alqaliil baabu istixbaabi sawmi halaaثati ayaamin min kuli shahr sunnaynta la sunneeyey in bil walbaba saddex maalmood laga soomo waalafdalu sawmuhaa saddexdaas in laga soomo weeyaan fi layaami albiid maalmaha cadcad yani ayaami layaali albiid baa laga wadaayo habeenada aanay dayuxu dhicin maalmahooda in laga dhigo saasaa ugu fiican laakiin meeshii doone laga dhigaba waa la heli karaa le'anna kuwan kada gaar ahaanba iyaga ugu soo arooreen soomkooda adilla ugu soo aroorto imaan doonta marka saddex maalmood soomkoodana si mudlaqa ah ayuu deliil ugu soo arooray marka qofkii saddex maalmood bishii ka soomaya si uu labadaasba nusuusba uu u guto waa inuu ka dhigo saddexdaa maalmood oo ah athaalith cashar walraabic cashar walkhamis cashar وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح الأول والصحيح المشهور هو الأول وayna saddexda hore ay tahay saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث saddex buu igula dardaarmay صيام ثaلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأn utira qabla an anaam متafq عalayhi waana soo maray xadiidkaas oo waxaan ku soo maray kun iyo boqol iyo soddon iyo lixna waan ku soo marray waxaanan soo marray inuu arrintaas oo kalena uu faray muxuu ahaye abu abudar iyo kayrkiiba uu faray wa can abidardaa'i radia allahu canhu qaal awsaanii xabiibii sala allahu alayhi waalihi wasalama bihalaaثin lan adacahunna aanan ka tegaynin maa cishtu intaan noolahay bisiyaami halaaثati ayaami min kuli shahr wa salaati duxaa وبأn laa أnaama xatىa uutir rawah mslim saddexdaasba markaa isku mid bay ahaayeenoo labadaa nin ba sidaasuu faray abu darina radي الله anه sna sidaas oo kale u faray وعn cabdاللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qال qاla رasuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم صوم ثaلاثة أياam min kuli شhهر صوم الdهri kulihi متafq عalayhi saddex maalmood oo bil walbaba laga soomaayo sanadki oo dhan oo la soomay weeyaan siday ku tahayna waxaa weeye alxasanatu bicashri amhaaliha hadiiba u taallo oo saddexdaa maalmood kolkuu qofkii uu soomo toban baa loogu dhufanaya soddon bay markaa sida ku noqonayaan bil walbaba markuu saddex ka soomo oo soddon loogu dhufto soddon bay eh, marka bishii o dhan qof soomay buu noqonaya sanadkii o dhan cumrigiisa o dhan sidaa ku wado waa soon dhib yar oo aad iyo aadna u khayr badan oo u ajri badan weeyaan waa soonkii ibraahim baa sidaa u soomi jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam wa an mucaadaة alcadawiya can mucaadaة alcadawiya qaalat annaha sأlat caaishaةa radي allahu canha waxay weydiisay akaana rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wali wslam yasuumu min kuli shahrin ثalaaثaةa أyaam nebigu salى اllahu عalيه waslm bil walbaba saddex maalmood buu ka soomi jiray qaalat nacam qaalat markaas faqultu waxaan idhi mucaadaa leh min أyi shahri kaana yasuumuhu bisha midee buu ka soomi jiray ma xagga hore ma xagga dambe qaalat markaasi waxay tidhi lam yakun yubaalii min أyi shahri yasuum ma aanu u kala aabayeeli jirin bisha meesha uu ka soomo marka saddex maalmood wa bisha waa ka soomi jiray isaga oon ayaamulbiidkana aan ku khaas yeeli jirin rawaahu muslim ayaamulbiidkana gaar bay u imaan doontaa siduu u soomi jiray wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam idaa sumta min ashahri halaaثan bisha haddaad saddex ka soomayso fasum ثalaaثa caشhara وarbaca caشhara وhamsa caشhara rawaahu الtirmidiyu wa qaala xadiiثu xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu fii صaxiix اjaamiع الصغيr وغayrih marka waxaa weeyaan tanaa marka tii uu tarjamada alimaamu الnawowi radي allahu canhu tarjamada gadaasheeda uu tafaquh ahaan ugu sheegay oo uu yidhi saddexda maalmood waxaa fiican inay kuwaa noqdaan xadiidkana si fiican uu sheegaya wa can qataadata bni milxaana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi salى اlه alay slam yaamurunaa bisiyaami ayaami اlbiid maalmaha biidka ah soomkooduna fari jiray habeenada cadcad maalmahooda yani ayaam albiid marka la yidhaha ayaam layaali اlbiid bay ka dhigan tahay oo ah ثalaaثa caشhara و arbaca caشhara و hamsa caشhara rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyo isaguna xasan weeyaan xasanahu fii صaxiixi الtarغiib والtarhiib وعan ibni cabaasin radي allahu canهuma qaala kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيh walih waslm laa yufطiru ayaama albiid fii xadri walaa safar rawaahu النasaaئiyu biisnaadin xasan nabigu salى الlaه alay slam ma aanu afuri jirin habeenada cadcad maalmahooda ma aanu afuri jirin hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay toona sidaasuu sheegay xadiidkan uu sheegay oo alimaamu nawowina radi allahu canhu wuxuu ka dhigay xasan buu ka dhigay xadiidkaas xukunkiisa sheekh alalbani xafidahu llahu tacaala waa uu isku khilkhilaafay oo laba meelood buu midba si ku sheegay daciif sunani النasaa'i waa ku sheego wuxuu yihi xadiidku ضaciif weeyaan muxuu ahay silsilaة اأxaadiiث صaxiixana xadiidka xasan buu kaga dhigay الsheekh زuhayr الshaawish oo qofka ninka kutubihiisa طabci jiray ee wax badan ka طabcay ah baa wuxuu sheegay arrintaa inuu xusuusiyey sheekh الأlbani oo uu u sheegay uu yidhi xaggaana xasan baad kaga dhigtay oo hadalkaasi saasaad tidhi isagoo hadalkiisa naskiisiina soo naqliyey halkanna waa ku daciifisay marka wuxuu leeyahay waa u suuroobi kari weyday inuu jawaab isiiyo marka sababkuu ku daciifiyey isagu halka mxuaha sunan daciifu sunan nasaa-i maanu ku faahfaahininoo kutubahaas afartaa iyaga horta maba faahfaahiyo waa saxiixu waa kadaa marjic hebel u noqo sidaasuu yidhaahaa sababku ku daciifiyeyna wuxuu sheegay laba nin oo eh, ku jira ruwaadiisa ku jira oo midna la yidhaaho yacquub ibn cabdillaahi alqummi ka kalena isna la yidhaaho ka wariyey oo la yidhaaho jacfar ibn almugiira alqummi labadaa nis labadaa nin ayaa wuxuu leeyahay waa laba nin oo saduuqayn ah midkood waliba awhaamna lahaa awhaamna labadooduba lahaa laakiin wuxuu sheegay inuu addiyaa اlmaqdisiy inuu ku sheegay kitaabkiisa alxadii اlmukhtaara la yidhaha xadiidka ku wariyey oo ariiq kale uu ku wariyey marka ariiqaas sababtiisa yuu xasan kaga dhigay kolka markaas kol hadduu sidaa ugu tafsiiliyay silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa oo sababku ku daciifayna uu sheegay uu sheegay haddana inuu leeyahay ariiq kalena uu leeyahay waxaan u qaadanaynaa inuu rajaxan yahay xadiidka taxsiinkiisu baabu fadli man faطra saa'iman wa fadli الsaa'imi aladii yu'kalu cindah wa ducaaءi اlaakili lilma'kuuli cindah wuxuu leeyahay saddex arrimood buu kaga hadlayaayo qofka qof sooman afursiiya fadligu uu leeyahay iyo qofka sooman ee agtiisa wax lagu cunaayo dad afuran ay ku cunayaan fadligu uu leeyahay iyo qofka wax cunayaayu qofka muxuuha agtiisa wax lagu cuno inuu u duceeyo yani cuntadiisa qofka la cuno عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من, من أجر الصائم شيء wuxuu leeyahay qofkii afuriya qof sooman wuxuu leeyahay ajrigiisa oo kale buu leeyahay laakiin qofkan kada sooman ajrigiisa waxba laga nuqsaamin maayo wax looga qaadayo oo looga qaybinaya ma uu jira isna ajirkiisa oo kaamila la siinaya kan kada muxuu aha caawiye ee afuriyeyna intii oo kalea la siinaya xadiidkana wuxuu leeyahay rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu shaykh اlalbani fi صaxiix اljaamiع الصغيir وعan أmi cmaarة alanصaariya radي allahu canha ana الnabiya sal ه ly slm dakla calayha waa u soo galay faqadamat ilayhi طacaaman cuntay soo hordhigtay faqaala markaasuu yihi kulii soo cun faqaalat markaas waxay tihi inii saa'ima anugu waan soomanahay faqaala rasuulu اlahi sal ly slam ina الصaa'ma tusلii عalayhi الmalaa'ika إida ukila cindahu xataa yafruguu warubama qaala xataa yashbacuu qofka sooman malaa'igtaa u ducaysa inta agtiisa haddii wax lagu cuno ilaa ay faaruqaan buu yidhi mise riwaaya kale waxay leedahay ilaa ay ka dhargaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan saasuu yidhi alimaamu tirmidi radia allahu tacaala canhu xadiidka xasan buu ka dhigay sheikhu lalbani isagoo ku khilaafaya xadiidka waa daciifinayaayo waxaa horta xadiidka wariyey oo kale axmed iyo bayhaqi fii shucab اliimaan yo iyaguna wariyey xadiidkana waa daciifiyey alalbani fii daciif aljaamic الصaغيir wa silsilaة alaxaadiiث الضaciifa sheekh mxuaha cabdilcaziz rabax isagana waa ku raaca xadiidka sanadkiisu daciif weeyaan buu leeyay heerka xadiidkana waa daciif qofka agtiisa wax lagu cuno isaga oo sooman wax ajri ahoo gaar ahoo aan dhihi karo ajrigaasuu leeyahay iyo fadiiladaas ma ay jirto wa can anasin radia allahu canhu ana nebiya sal ly slam jaa ilaa sacd ibni cubaadah radia allahu canhu sacd ibni cubaadu u yimid fa jaa'a bikhubsin wa zayd wuxuu sacdi keenay radia allahu canhu rasuulka u keenay sala allahu aleyh waali wasalam kibis iyo saliid fa akala waa cunay uma qaala nebiyu sal l slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi aftara cindakum asaa'imuun وأkla طعاaمكم الأبرار وصلت عalayكم المaلaaئكة sidaasuu yidhi agtiinna ha ku afureen dad soomani cuntadiinna dad wan wanaagsan oo akhyaarahoo saalixiinay ha cuneen malaa'igta alle ha idiin ducayso saasuu marka ugu duceeyey qofkii agtiisa wax lagu cuno oo yani gurigiisa wax lagu cuno oo diyaafad iyo kuu sameeyo afur ha ahaato ama wax kale ha ahaatee waxa weyn saa loogu duceeyo rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix biisnaadin صaxiix buu yidhi sheekh الnawowi radi allahu canhu waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الألباني في صحيح الجامع الصغير وآdاaب الزفاف وغayrihima kitaaب الاعتiكاaf ictikaaf macnihiisa waxaa la yidhaha xagga luqada nagaansho iyo joogid qofkii shay meel jooga ama shay muxuu ahaayey waqti badan ku dhex jiray اعtakfa fي kada baa la dhihi jiraa iyo cakafa calىa kada iyo waa la yidhaahaa marka sharcigana اعtikaaf waxaa la yidhaahaa cibaado oo cibaadooyinka la sameeye ka mid ahoo la xidho oo masjidkaa in la joogo cibaado loo joogo cibaado ahaan loo joogo iyaduba cibaado ay tahay yani loo xidha baa la yidhaahaa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu lah sal ly slm yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan muttafaqun calayh nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ictikaafi jiray tobanka dambe ee ramadaan ah isagu ku ictikaafi jirayna waan soo marray inay ahayd طalabu leylati اlqadr muttafaqun calayh wacan caaishata radia allahu canha ana nebiya sal ly slam kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xataa tawafaahu allahu tacala ilaa alla ka oofsaday sanad walbaba tobanka dambe buu ictikaafi jiray ثuma اctakafa azwaajuhu min bacdihi haweenkiisibaa ictikaafay isaga dabadiina ictikaafay oo caadadaasii waday muttafaqun calayh marka sidaasa macnaheedu waxaa weeye ictikaafka waa isku mid rag iyo haweenku waa iskaga mid weliba waxaa kaloo laga qaadanaya uma ctakafa azwaajuhu min bacdihida yaa waxaa laga qaadanayaa in qoyska odaygiisu markuu geeriyado qofka saalixee ahlu khayrkaa ah markuu geeriyoodo ahalkiisii haweenkiisii iyo carruurtiisii iyo inay la gudboon tahay khayrkii uu samayn jiray ee uu lahaa hadday sadaqo ahayd hadday soom ahayd hadday qur'aan aqris ahayd inuu sii aanay sii wadaan oo aanay gooynin an abi hurayrata radi allahu anhu qaala kana nebiyu sal ه alay slam yactakifu fii kulli ramadaana casharata ayaam ramadaan kastaba wuxuu itikaafi jiray toban maalmood falamaa kaana alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii uu geeriyooday markii uu yimid buu ictakafa cishriina yowman uu ictikaafay labaatan beri rawaahu albukhaariy kaasuna marka wuxuu ka dhigan yahay oo la macno yahay baab hadda ka hor aan soo maray oo alimaamu radi allahu canhu uu u caqiday inuu qofku markuu aakhiro cumrigiisa uu joogo camalka uu badiyo axaadiidtii noocaas ka mid ahaydna uu keenay waxaana kankada weliba sii waafaqaya xadiidka caaisha radia allahu canha ee qisadii faatime iyo oohinteedii ku saabsanayd oo inuu muxuu ahayey sanad walbaba jibriil kolkii bisha ramadaan la gaadho qur-aanka hal mar uu la dhammayn jiray sanadkan kadas laba mar uu ka dhigay oo nebiguna sal ly slm ka fahmay in ajashiisii ay soo dhowaatay kitaaب الحج qال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العاalمين وللaahi alla waxa u sugnaaday calى الناasi dadka waxa uu u sugnaaday man اstaطاaca ilayhi sabiila saasay isugu xihan yihiin qofkii jid xagga xajka u karaya xajigii xajinta xaju lbeyti kacbada inuu xaje buu leeyahay dadka alle wuxuu ku leeyahay man istaaaca buu ku leeyahay marka dadkao dhan ma wadaha qofkii karaya arrintaa wuxuu kuleeyahay inuu kacbada u kacbada uu aado waman kafara fa allaha ganiyun can alcaalamiin qofkii kufriyana alle waxba yeeli maayo lianna oo dhan alle waa ka deeqtoon yahay marka halkuu ka dhihi lahaa waman lam yaxuja ayuu wuxuu yidhi waman kafar isaga marka taasuna taasoo kalen waxaa lagu magacaabaa wadcu aahiri ma wadca almudmar ayaa xagga balaaqada lagu yidhaahaayo shaygii baa marka waxaa lagu bedelay mid kale lagu bedelay markaasna macnaheedu waxaa weeyaan inay arrintaasu kufri ay tahay laakiin kufrigaasu ma kufrigii weynaaba mise waa kufrigii bimacna aljuxuud ahaa marka kolleyba waa tahdiid culus weeyaan oo qofkii mustatiica oo beydka alle soo ziyaaran waayo oo soo xajiyi waaya wuxuu mudanayaa tahdiid culus buu mudanaya axaadiista qaarkoodna waxayba ku xadiday shan sannadood qofkii maal ay caafimaad alle intuu siiyey shan sannadood ay tagto isaga oon kacbada alla soo ziyaaranin qofkaas waxaa weeyaan qof muxuu ahay si xun sameeyey oo tahdiid xun mutay weeyaan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasul lah sal l slm qaal bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa allah وأna mxamada rasuul الlah وإqaami الصalaaةi وإitaaءi الزakاة وxaji الbeyti وsوmi رamaضaana mutafaq عalayh waana soo marray laba goor baan soo marray oo kun iyo laba boqol iyo lix iyo kun iyo toddobaatan iyo shan labadaasba waa ku soo marray وعn abi هurayraةa radي allahu canهu qaala khaطbanaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali wsلم rasuulka allaa noo khudbeeyey faqaala markaasuu uhi ya ayuha الnaas qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu alla wuxuu idinku waajibiyey xaj buu idinku waajibiyeye xajiya faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi akulla caamin yaa rasuula allah ma sanad walbaba baa yaa rasuula allah ninkaasuna suraaqatu bnu malik yuu ahaa ibnu jucshum radia allahu canhu fasakata waa aamusay xataa qaalaha ثalaaثan ilaa saddex goor uu ka yidhi oo kaga celceliyey faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi low qultu nacam lawajabat haddaan haa dhihi lahaa way waajibi lahayd walama اstaطactum mana aydan karteen sanad walbaba inaad xajidaan ma aydan kari karteen oo qof waliba sanad walbaba uu soo xajiyo ma aydan kari karteen uma qaala markaasuu yidhi daruunii maa taraktukum daruunii idaaya ma taraktukum intaan idin daayo hay qodqodinay faarfaarinay su-aalka igu badinina su-aalka noocaas oo kale buu huyuu nacbaa rasuulku sala allahu alay slam kol hadduu yidhi xajka alle waa idinku waajibaya xajiya inuu markaas qofku si uu u kari karo uu u sameeyo buu jeclaa kii sanad waliba soo xajiyi kara kii maxaa laba sanad dabada soo xajiyi kara kii hal mar uun ku daysan kara ha idaaya intaan idin daayo fa inamaa halaka man kaana qablakum waxay ku halaagsameen dadkii idinku horreeyey bikasrati su'aalihim su-aalkooda badnidiisii iyo wakhtilaafihim iyo khilaafidoodii calaa ambiyaihim ambiyadooda ay khilaafi jireene taasay ku halaagsameen sidii qisadii baqarada banu israa'iil lagu sheegay oo kale fa idaa amartukum bishay markaan wax idin faro faatuu minhu ma statactum intaad kartaan kala imaada waidaa nahaytukum can shayin markaan wax idinka reebana fadacuuhu ka taga oo ka fogaada rawaahu muslim wa canhu radia allahu canhu marka e, muxuu ahaa waxa weeyaan sanad walbaba marka ma ay ahee waa cumrigii waa hal mar weeyaan wa canhu radia allahu canhu qaala su-ila sal lla alay slam nabigaa waxaa la su-aalay ay alcamalu afdal ayu lcamali afdal camalka keebaa ugu fadli badan qaala markaasuu yidhi iimaanu biاllahi warasuulih iimaan alle iyo rasuulkiisa la rumeeya ugu fadli badan qiila ثuma maada haddana keebaa kee haddana ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili اllah jihaad fii sabiili اllahi baa haddana ku xiga qaala ثuma maada qiila ثuma maada haddana keebaa ku xigaa layidhi qaala xaju mabruur muttafaq calayh xaj oo lagu baarinimo sameeyey oo yani wax macaasiya laga ilaaliyey oo khayr un lagu faray ee ugu ku xiga yani saddexda saas u kala ratibay xadiidkana waa muttafaqun calayh wuxuuna ku imaan doonaa mar labaad alf وmiئatayn وخamسa وثamaaniin wاlmabruuru huwa اladii lam yurtakab lam yartakib saaxibuhu fiihi macصiya xajka mabruurkiihi waxa weeyaan midka una qofkaasu wax macصiya aanu ku samaynin kaasaa la yidhaha macsida iska ilaaliyey xadiid kalena waxayba ku soo aroortay in muxuu ahaaye acmaal kale oo khayriye ah in xajka dhexdiisa lagu sameeyo oo ay ka mid tahay iطcaamu طacaam wa canhu radي allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اله alay slam yaquul man xaja falam yarfud walam yafsuq kharaja ka ywma waladathu umuhu muttafaq calayh qofkii rajaca ka yowma waladathu ummuhu qofkii xajiya ee aan samaynin rafah rafathna kolkii xalka xajka la joogo waxaa la yidhaahaa haweenka oo lagala sheekaysto waxyaalaha dhex mara ragga haweenka dhex mara waxay maalan ku misaaliyeen culamada salaf qaarkood in haweenaydiisu hadday la socoto ku yidhaaho markaan xajka dhammayno ayaan waxaasi waxaa samayn doona yani marka in lalaba soo hadal qaado haddii si kale laysaga sheekaysanayo oo sheekadaas marka waxyaalahaas iyo soo dhex marayaan walaakiin si fuxshiyo xun iyo aan looga sheekaysanaynin oo un dhexdooda ay yihiin iyadu marka taasu kuma jirto laakiin sida uu ibnu cabbaas iyo kayrkeedu ay ku fasiraan waa waxaa weeyaan haweenka oo lagula hadlo waxaa waxyaalahaas jinsiga a ah lagula hadlo weeyaan walam yafsuq aanan dembaabin oo macsiyo aan samaynin rajaca waa soo noqdaa xajkaasuu ka soo noqdaa ka yowma waladathu ummuhu sidii maalintai hooyadii dhashay uu ahaa buu soo noqdaa muttafaqu calayh wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm qaal alcumraةu ilى اlcumrati kafaaraة lima baynahuma wاlxaju اlmabruuru الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رsuuل الله nara الجiهاada أفضل الcمل waxaan u arkaynaa جiهاadku inuu yahay camalka ka ugu fadli badan أflaa نujaahid miyaanan جihaadaynin markaa annaga hawaankii ahe qaala markaasu wuxuu yidhi lakin أfضل الجiهاadi xaj mabruur أw lakuna afdal اjihaadi xajun mabruur waxaad leedihiin jihaadka ka ugu fadli badan oo waa xaj mabruur ah mise lakuna lakina lakin afdal jihaad jihaadka ka ugu fadli badani waa xaju mabruur rawah bukhaariy marka jihaad fi sabiil jihaad waxaan u xajka waxa weeyaan jihaad fii sabiili اllahi wuu yahay gaar ahaan dadka ducafada ah ee haweenka iyo caruur haweenka iyo odayaasha iyo dadka naafaha iyo dadka jihaadkooda waa xaju mabruur ajriga aakhire shuhadada loogu diyaariyena waa leeyahay marka akhriya adduunka waa kaasu wey waana ka ugu fadli badan ka xoreeyo naarta ka xoreeyo maalinta carafa maalmo badan ba alla subxaana wa tacaala marka uu xoreeya addoomo fara badan uu deeqdiisa iyo karamkiisa kaga xoreeyaa naarta ay waajibsadeen inay camalkoodii sayi-ay ku waajibsadeen laakiin maalintaas sida uu dad u xoreeyo si wax ka badan si uu xoreeyaa ma jiro وعn iبن cabاasi رadي الله عanهma أن النبy صل sلم qاal cمرة في رمضاaن تacdil xajaة أو xajaة maعي متfq عalيه cumro cumro la cumraysta ramadaan dhexdiisa la cumraystaayo waxay u dhigantaa xaj bay u dhigantaa mise wuxuu yidhi xaj ani la ila xajiyey yaa u dhigantaa muttafaqun calayh marka xajka inuu ka fadli badan yahay ramadaanka waxaan u xajku inuu ka fadli badan yahay cumrada ayay arintanu tusinaysaa laakiin xajka oo ramadaan dhexdiisa ihi cumrada ramadaan dhexdiisa ihi ay xaj u dhiganto oo cumrooyinka intooda kale si ayna xajka gaari karaynin muttafaqu calayh وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا faradkii alle addoomihiisa uu ku farad yeelay ee xajka ku saabsanayd baa aabbahay soo gaadhay isagoo oday da-weyn ah laa yasbutu cala araaxila aan hasha dusheeda ku sugnaan karaynin afa axuju canhu ee ma ka xajiyaa qaala nacam haa ka xaji muttafaqun calayh marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan qofka daciifka ah een isagu jismi ahaan xarakadii aan karaynin een xajiyi karaynin ama da'weynan ha ahaato sida islaamtaasu ay sheegayso ama ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaayey jiro ha ahaatee waa laga xajiyaya xajku niyaabo waa aqbalaa hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba وعن لqيط بن cاamr رضي الله عنه أنه أtى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nebigu u yimid faqاala markaasu إna أbي شhayk كبيir aabbahay waa oday daaweyn oo laa yastaطiicu الxaja وala الcمرaةa وala الضacna aلضacna yani الاftixaal geediga aan karaynin qaala xuja can abiika waatamir aabbaha ka xaji oo ka cumrayso rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu wa xadiidun xasanu صaxiix oo kamaa qaala xadiid saxiix wey saxaxahu fii saxiix jaamic sagiir marka xadiidkan kadu qiimo weyn buu leeyahay oo waxa weeye wuxuu tusinayaa inay cumradu waajib tahay aabbaha ka xaji oo ka cumraysa buuyi marka yani waxaa weeyaan alla subxaanahu wa xajka wuu amray qur'aanka wuu ku amray cumradase wuxuu faray in la taam yeelo laakiin bilowgeeda ma aanu sheegin oo alla subxaanahu wa tacala wuxuu leeyay waatimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumradaba taam yeela marka taas waxaa laga qaatay xajka kol iyo cumrada midkood walbaba kol haddii la bilaabo in la gooyaa inayna bannaanayn laakiin xajka ibtidihiisu isagu waajib weeyaanoo waa kaan soo marray xadiidkii arrintaa amraayey in allaha farada calaykum alxaja faxujuu dhehi jiray cumradu marka iyadu ma waajiba mise waa sunno uun taasa marka masala khilaafiya ah raajixuna ay tahay inay waajib tahay adiladeedii buu kanu ka mid yahay amarkaa nebigu sal ly slam ninkii aabihii inuu ka xajiye rabay uu amray inuu xaj iyo cumraba ka xajiyo uu ka sameeyo وعن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال xuja bي mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم في xaجة الوداع وأna بن سبع سنين rwاه البخاaري waxaa la ila xajiyey maعa rasuuli الlahi صل ل ly sلم baa la ila xajiyey ahlkaygii ila xajisiiyeen aniga oo toddoba jir ah marka rawahu البخاaري marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan canuga yar ee isagu aan la istiqlaali karaynin acmaasha in la xajisiiyo oo gacanta la wado oo dawaafka iyo waxyaalahaas iyo alaykum الsalaam وraxmat ullah la marsiiyo waa asaxaysaa xajkii waa asaxayaayo xajku asixitaankiisa kuma xidhna qaangaarnimo kuma xidhna xataa hadduu yahay طifli yar uu yahay oo mumayiz aanu ahayn kanu mumayiz buu ahaayo waxbuu fahmaayey waa ay bannaan tahay laakiin xajatulislaamkii faradka ahaa kaga dhici maayo hadhow haddii uu hadhow haddii uu uu qaan gaadho waa lagu leeyahay faradkii وعن ابن عabاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقya ركبا بالrawxاء wuxuu la kulmay dad musaafiriin ah oo qabiilo khafcam la dhihi jiray ah yuu meesha rawxa la yidhaaho kula kulmay dalabley meesha la yidhaah buu kula kulmay wax dalab dalbaha leh ee cagaha kala jeeda leh hadduu wax lab yahayna arwax baa la yidhaha rajulun arwax wa jamalun arwax haddii uu wax dhadig yahayna rawxaa baa la yidhaahaa sida geela oo kale kullu naaqatin rawxaa oo kale geelana soomaalidu waxay ugu haysaan dalba yeeralay dadba animood oo ha lagu dilo marka geelu dalbuu leeyahay meesha marka magaceeda sidaas weeyaan maanaheedu fa qaala markaasuu yihi man ilqowmu dadku yeeyihiin raggu yeeyihiin qaaluu lmuslimuun muslimiin baan nahay qaaluu man anta adigu yaatay qaala rasuulu اllah farafacat imra'atun sabiyan haweeney baa canu kor u qaaday oo faqaalat alihada xajun kani xaj ma leeyahay kan xaj ma ka asaxaya qaala nacam walaki ajru haayo adiguna ajri baad leedahay adiga xaji siiyey waan soo marray xadiidkan oo rawahu muslim mar hore aan soo marray oo boqol iyo toddobaatan iyo sagaal baan kusoo marray xaggii tacaawunka isagoo ka hadlaya oo usoo deliishanaya وعن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم xaja عalى raxli وakaanat zaamilatahu rawahu الbukhaariي wuxuu ku xajiyey nebigu salى الlه alay slam koora dushi yuu ku xajiyey awrka koora dhabarka ka saaran oo aan dusha waxba aan ka dadnayn oo aan ahayn waxyaalaha ay dadka madaxda iyo maalqabeenka iyo ay caado u lahaayeen ay ku xajiyaan oo waxa la qurqurxiyey oo la shaaximay oo muxuu ahay awrka dushiisa qubad loogu sameeyey loogu xidhay iyo aan ahayn koora dusha iska bannaan ah ayuu ku xajiyey wa kaanat waxayna ahayd hashiisaas uu fuushan yahay zaamilatahu midda sahaydiisa sida ayayna ahayd oo ma aanu lahayn mid awr gaar ahoo cuntada iyo biyihii iyo u siday iyo alaabta iyo gogasha iyo u wada iyo mid gaadida uu yahay isaga maxaa uu kore ma aanu kale ahayn halkaa awr keliyuu ku xajiyey rawa bukhaariy وعan أنس رضي الله عنهma عن iبن عabاس رضي الله عنهما qaala kaanat cukaadu وmijana وdulmajaaz aswaaqa fi الجاahiliية meelahaas cukaad iyo mijana iyo dulmajaaz la yidhah waxay ahaan jireen saylado jaahiligii la isugu yimaado ayay ahaan jireen ila al'aana xabashida iyo oromada iyo waxay yaqaanaan caado caadadii carabta iyo kale u ego waxay yaqaanaan in usbuuciiba maalin la isugu tago meel meel gegi aho bannaan ah ama ma'tuulo yar baa gobolada iyo laysaga imaanayayo badeecadihii iyo halkaa laysugu imaanayo lagu kala iibsanaya haddana laga kala tegaya haddana meel kale sidaasay yaqaanaan marka carabtu waxay lahaayeen meelo sidaas oo ay isugu yimaadaan oo goboladoodii intay ka yimaadaan ay wax ku kala beddeshaan oo hadda haddaana yani nadawaad muxuu ahay haqaafiya oo adabiyan ahaan jirtay oo kuwa shucaradooda iyo gabaygooda ay ku tiriyaan oo khudabadooda ku khudbeeyaan oo waxyaalahaasay ahaan jirtay oo midiiba bil iyo la joogo fata'ahamuu e, waxay dembi uga baqeen an yatajiruu fi lmawaasim mawsimxajka inay tijaaraystaan awal hore marka kolkay soo xajiyayaan meelaha marka waxaa weeyaan ku dhadhow makaa meelahaasu ku dhadhow oo daa'if agteeda weeyaan cukaadaas wey meela sidaasoo marka waxay lahaayeen ay kolkay soo socdaan iyo kolkay sii socdaan iyo ay ku dahaan oo ay ku nastaanoo ay wax ku kala iibsadaan oo ku ganacsadaan marka saxaabadii ridwaan ullahi calayhim arrinkaasu arrin jaahili inuu ahaa oo xajka dhexdiisa lagu ganacsan jiray oo islaamyada aanu ku banaanayn inay tahay bay ka baqeen markaasay weydiiyeen fanazalad markaasay soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum laysa calaykum dushiinna maaha junaaxun dembi an tabtaguu inaad dalabtaan fadlan risqi oo min rabbikum rabbigiinna xaggiisa aad ka dalabtaan oo tijaaraysataan oo ganacsataan fii mawasimi alxaji fii mawasimi alxaji fii mawaasim alxaji daas marka qiraa'ada kuma jirto ee ah sabciyada kuma jirtee laakiin xadiidka naskiisa sidaa weli wuxuu leeya waa qira'atu ibni cabaas waana qira'ata shaadada ah ayay ka tahay marka xadiiث ahaan qirada shaadada kol hadduu sanadkeedu صaxiix yahay xadiiث ahaan bay noqonaysaa xukm xadiiث bay qaadanaysaa mada xukm الqur'an ma qaadanayso rawahu الbukhaariي marka kolkii la xajiyayo in badeecad lasoo qaato ama qofku intuu lacag soo qaato halkan aad badeecad ka iibsatidoo kolkaad noqonayso aad la tagtid ganacsi aad la tagtid inuu ku talagalo waxba dhibaato maayle kitaab الجihaad qaala الlahu taعaalى وqاtiluu mushrikiina kaafaة kama yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca اlmuttaqiin la dagaalama gaalada la dagaalama dhammaanteed say dhammaantood idinla dagaalamayaan kulligood waa idinla dagaalamayaanoo col bay idin yihiine idinkuna cod u noqdo oo la dagaalama oo ha kala reebina وqaala tacaalى kutiba calaykum الqitaalu wahuwa kurhun lakum waxaa laydinku waajibiyey dagaal baa laydinku waajibiyey wa huwa isaguna dagaalkaasuna kurhun lakum makruuhun lakum mid aad necab tihiin oo abiic ahaan aad u necab tihiin isagoo ah wa asaa an takrahuu shay-an inaad wax necbaysataan baa suurowda wa huwa khayru lakum isna uu khayr idin yahay taasaa suurowda oo waxaad necbaysanaysaan inuu khayr ku jira iyo kale idinkuma idin ogidin kanna khayr baa marka ku jira wa casaa an tuxibuu shay-an wa sharun lakum inaad wax jeclaysataan oo sharna uu idin yahay baa suurowda wallahu yaclamu anlaa wax og وأnتم laa taclamuun idinkusi ma ogidin alا maslaxadiina iyo dantiinna iyo khayrkiinna og alla marka waxay keentay xikmadiisu uu og yahay inuu ogaaday inay maslaxa uu dagaalku idin yahay inkasta oo naftiinnu ay karhanayso oo dhibaato uu leeyahay markaas alla maslaxadiinna idiin og ee dagaalama maslaxa arrinta idinku jirtay wa qaala tacaala infiruu khifaafan wahiqaala infiruu gurmada khifaafan idinkoo fudfududiyo wahiqaalan idinkoo culculusba wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah ku dagaalama maalkiina iyo naftiinnaba ugu dagaalama dar alla ugu dagaalama oo dagaalka geliya nafiir caam ah baa la yidhaha kaasoo kale oo kolkuu imaamka muslimiinta uu ku baaqo ha la soo baxo uu yidhaaho mxua nido caam ah uu bixiyo waa in salka laga soo ruqo weeyaan hadday gaaladu soo galaan beled islaamiya ay qabsadaanna waa in muslimiinta oo dhan waajib waxaa ku ah inay ka hor tagaan oo qofba meeshiisa uu ka guntado dadka fudfudud iyo dadka culculus dhowr siyoodba waa ku dhici kartaa culayska iyo fudaydka la sheegayo oo khifaafan idinkoo fudfuduya idinkoo dhalinyara wathiqaala idinkoo culculus yani idinkoo da idinkoo fayow iyo idinka oo jiran idinka oo nashaad leh iyo idinkoo nashaad lahayn idinkoo waqti xun ku jira iyo idinkoo waqti fiican ku jira intaba marka waa noqonaysa seekaasoo ad ku jirtaa magaalada dagaalkeeda hadaynina wa qaala tacaala in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum alla muslimiinta wuxuu ka iibsaday naftoodu mu'miniinta ka iibsaday wa amwaalahum xoolahoodiina waa ka iibsaday wuxuuna kaga iibsaday bianna lahum aljanna inay janno idiyugu leeyihiin jannadaasaa marka uga ajri uga khayr badan naftoodii iyo maalkoodiiba oo uu ka siistay yuqaatilu say marka janno kaga iibsanayaan yuqaatiluuna waa inay dagaalamaan fii sabiili اllah fayaqtuluuna ay mxua wax dilaan wayaqtuluuna lana dilo saasay janno marka ku gelayaan alle kaga iibsadeen wacdan calayhi ballanqaad oo alla dushiisa oo isa saaray xaqan oo xaq ah oo la oofinaayo fi الtawraati wاlinjiili wاlqur'aan saddexdaa kitaabba uu ku ballan qaaday waman awfaa bicahdihi min allah yaa ka oofin badan ballanqaadkiisa alle yani ma jiro alle wax ballantiisa ka oofin badan allaana arrintaa ku ballan qaado waa oofinaya fastabshiruu ku bishaaraysta bibaycikum aladii baayactum bih iibkiinna iyo ganacsigiinna aada alla la gasheen ku ku farxa oo ku bishaaraysta wadalika huwa alfawz alcadiim kaasaana liibaan weyn ah liibaan weyn ah qofkii inta u dagaalamo maalkiisiiyo naftiisiiba dagaalka geliyo kolkaa mxua naftiisiina halis geliya maalkiisiina halis geliya waxaa laga yaabaa dadku inay khasaare inay yahay u arkaayaan oo waxay mahmaha u leeyihiin dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho allahna subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waa liibaan weyn weeyaan arrintaasu nafta had iyo goor waa dhimanaysaa laakiin sharaf iyo sharaf adduunyo ayuu jihaadkii isaguna u keenayaa dulli oo lagu noolaaday iyo sharaf lagu dhinto sharaf lagu dhintaa ka fiican wa qaala tacaala laa yastawi alqaaciduun masina kuwa fadhiya oo min almu'miniina mu'miniinta hayru ulidarari kuwa dhibaatadu haysata aan ahayn kuwa indhahale iyo wixii lamida aan ahayn waalmujaahiduuna fii sabiili illah iyo kuwa jidka alle ku dagaalama biamwaalihim waanfusihim xoolihiio maalkoodaba ugu dagaalama kuwaas labadaas nooc sinna saasna macnaheeda waxaa weeyaan kuwa qaacidiinta a laakiin awlidararkaa iyagu oo laakiin niyahaya oo haddii ay dhibaatadaasu ayna haysanin dagaalka geli lahaa oo la niyadooda u og yahay ajirooda waxba kama yaraanayo kuwa mujaahidiinta ay lamid yihiin <clears throat> fadl allahu mujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja alla wuxuu ka fadilay kuwa jihaada oo maalkooda iyo naftoodaba jihaadka geliya yuu ka fadilay cala alqaacidiina kuwa fadhiya jihaadka ka fadhiista darajatan darajo weyn buu ka fadilay wa kullan mid walbaba oo qaacidiinta iyo iyo mujaahidiinta aba wacada allahu alxusnaa alla wuxuu u ballan qaaday midii quruxda badnayd wanaagga badnayd marka midda wanaagga badane la sheegaya jannada waa noqon karaysaa xaaladdii wanaagga badnayd oo ah eh, ajri iyo sawaab ah ama guul iyo eh, muxuu ahaayey cizi ah intaba waa noqon karaysaa marka alle subxaanahu wa tacaala shay wanaagsan oo aad u wanaagsan buu ugu ballan qaaday wafadala allahu almujaahidiin kolba dadku hadday muslimiin ay yihiin khayr bay kolley bay leeyihin lakin waa laga kala khayr badan wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima alla wuxuu ka fadilay kuwa jihaada kuwa fadhiya ee jihaadka aan gelin buu wuxuu ka fadilay oo dheeraysiiyey ajri weyn darajaatin minhu wa mawfiratan waraxma darajooyin xaggiisa ka yimid iyo dembi dhaaf iyo raxmad wa kaana allahu gafuuran raxiima allana wuxuu yahay kii dembi dhaaf badan oo naxariis badan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaara ma idin tusiyaa dadkiina mu'miniinta ow ganacsi ma idin tusiyaa tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab xanuun kulul idinka badbaadinaysa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi waxaad rumaynaysaan ganacsiga haddaad rabtaan alle iyo rasuulkiisaaad rumaynaysaan wa tujaahiduuna waanad jihaadaysaan oo dagaalamaysaan fii sabiili illaahi jidka allaad ku dagaalamaysaan bicizaazi diin illahi wa cilaa'i kelimat illahi baad u dagaalamaysaan biamwaalikum waanfusikum naftiinna iyo maalkiinna baad ugu dagaalamaysaan u gelinaysaan dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun kaasaa idiin fiican haddaad garanaysaan imisu alle ku celcelinaya muxuu ahaayey arrinta jihaadka ah khayrka iyo wanaagga ay leedahay oo haddana cilmigiisa weliba oo arrintaasna wuu ku khatimaya in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan alla marka waa garanaya yakfir lakum dunuubakum wuxuu bal faa'iidadii marka ka dhalanaysa jihaadku alla tirtiranaya marka wuxuu leeyahy yakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinuu idin dhaafayaa wayudkilkum wuxuuna idin gelinayaa jannaatin beeru idin dhex gelinayaa tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayso geedaheedii iyo guryaheedii hoosteeda ay qulqulayso alanhaaru wabiyaal wabiyaal kale gagadisan oo kuwa noocyaha ay yihiin iyo sharaabkoodu siduu yahayna oo alla subxaanaه wa taعala suuratu moxamed uu ku sheegay maثlu اljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maءin غayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh waanhaaru min khamri ladati lishaaribiin waanhaaru min casali musafى afartaa webi buu ka sheegay alle subxaanaه wa taعala webiyaalka jannada webiyaal caana ah kuwa biyo macaanoo aan ajoobaynin ah kuwa mxuu ahay malg malab ah oo aan xanji iyo waxba toona aan lahayn kuwa khamre macaan oo cad ohoota khamrada adduunyada aan ahayn ah oon lagu sakraamaynin oon dhadhan xunayn oo ur aan lahayno webiyaalkaasa ah hoosteeda qulqulaaya wa masaakina tayibatan fii jannaati cadn iyo guryo wan wanaagsan oo dahab iyo fida ka kooban dhoobadeeda iyo waxaasina ay yihiin miski iyo zacfaraan ay yihiin dhagxanteeda iyo jaygeeduna lu'lu uu yahay guryo sidaasa fii jannaati cadnin beere lagu nagaado oon laga guuraynin oon laga dhimanaynin oon dhammaanaynin ku dhex yaalla dalika alfawzu alcadiim kaasaa liibaantii weynayd ah wa ukhraa tuxibuunahaa xaggaasu marka xagga aakharu ahaa faa'iidaduu jihaadku ku leeyahay wa ukhraa tuxibuunahaa mid kale oo jeceshihiinna iyaduna way idinku jirtaa oo naftiinna ay jeceshahay leanno bani aadamku wuxuu jecel yahay nafciga caajilka buu jecel yahay marka nafciga aad jeceshihiinna jihaadkii waa idinku jiraa ee maaha midka aakhire ee dambe un keliya inay faa'iidadiisu ay ku kooban tahay waana maxay tahay taasu nasrun min allahi wa fatxun qariib waa guul alle iyo fatxi dhow guul dhow oo midda adduunkaana waa ku leedihiin wa bashir اlmu'miniin mu'miniinta u bishaare mu'miniinta u bishaare marka waxa loogu bishaaraynayana waa la ibhaamiyey oo lama sheegin inuu wax kasta oo khayraba uu noqdo wاlآaيaaت fi اlbaabi kahiiraة mashhuura وama اlaxaadiiثu fii fadli الجihaadi faأkharu min an tuxsar waa ka fara badan tahay in la koobi karo famin dalik waxaa ka mid ah axaadiidtaas faraha badan can abi hurayraةa radي allahu canhu qaala su'ila rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali wsلم ayu اlأcmaali afضل camalada kee ugu fadli badan baa la su'aalay qaala iimaanu biاllahi warasuulih qiila uma maada qaala aljihaadu fii sabiili اllah qiila uma maada qaala xaju mabruur muttafaq calayh waqad sabaqa qariiba mar dhow buu inoo soo hormaray oo kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex wuu ku soo hormaray wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ayulcamali axabu ila allah camalka keebaa alla ugu jecel yahay qaala markaasu wuxuu yidhi assalaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda loo tukado qultu huma ayun haddana kee kale qaala biru lwaalidayn qultu huma ayun qaala aljihaadu fii sabiili اllah muttafaqun calayh isagana waa noo soo horumaray laba meelo hore yuu ku soo horumaray kun iyo toddobaatan iyo afar iyo saddex boqol iyo toban iyo laba wa can abi darin radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah ayu lcamali afضal qaala aliimaanu biاllah wاljihaadu fii sabiili labada waaba isku daray muttafaqu calayh isaguna marka boqol iyo toban iyo toddobana kusoo hormaray kun iyo saddex boqol iyo konton iyo sagaalna waa ku imaan doonaa u fiirsada marka su-aalaha waa kan hadda ka hor baraarujinayna aan lahayn su-aalaha saxaabada ridwaan ullahi calayhim nooca ay yihiinna rasuulka alle sala allahu aleyh wasalam ay su-aalayaan u fiirsada waxay su-aalayaan wax ay ku camal falaan oo janno ay ku galaan iyo bay su-aalayaan عن أنس رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عل سلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وma فيها متفق عليه غdوة waxaa la yidhaahaa socodka gelinka hore la socdo qadwa la yidhaahaa rawxana waxaa weeyaan waa rawaax baa laga keenay oo waa midda la socdo iyaduna gelinka dambe socodka abaa la yidhaahaa marka kadwa iyo rawxa mid waliba waxay faa'iidaynaysaa mara masdaru mara la yidhaaha calaa wasni facla waxay ku yimaadaa hal mar bay markaa noqonaysaa haddii kale guduwi iyo rawaax ayuu noqon lahaa sida alla uu yidhi guduwahaa shahrun wa rawaaxuhaa shahr marka hal mar oo hal mar oo aroor la socday oo jihaad fii sabiili llahi lagu jiray iyo hal mar oo carraabo ahoo jihaad fii sabiili llahi lagu carraabaybaa adduunya iyo waxa adduunyada dhexdeeda oo dhan ka fiican muttafaqun calayh adduunyada marka kolka aakhira loo fiiriyo saasay u qiimo yar tahay hal eh, muxuaha hadda ku horna waxyaala noocaas oo kale aan soo marray oo labada ragcadood ee eh, subaxa sunnihiisa adduunyada oo dhan ka fiican iyo adduunyada oo dhan baan ka jecelahay eh, noocaas oo kale aan soo marray marka alla subxaanahu wa tacaala marku wax ammaanayo wuxuu ammaanaa jannada iyo aakhira iyo muxuu ahay acmaasha saalixada iyo ammaana وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاaل أtىa رaجuل رsuuل الlahi صلى اه علي sلم baa rasuulka all u yimid faqاal أyu الناasi أفضل dadka kee u fadli badan qofkee dadka u fadli badan kaasuna marka wuxuu u su'aalayaa inuu qofkan ugu fadli badan dadka wuxuu ku mutay inuu isna sameeyo oo uu noqdo qaala markaasu wuxuu yidhi مؤmiن يujaahidu بنفسihi وmaalihi fي sabiiل الlah qof mu'minahoo naftiisa iyo maalkiisaba jihaad fii sabiili اllahi uu gala qaala ثuma man haddana kee qaala mu'minu fii shicbi min الشhicaab yacbud اllaha wayadacu الnaasa min sharih qof mu'minahoo gol gollaha ka mid ahoo buuraha dhexdooda dego oo rabbigii halkaa ku caabudo oo sharkiisa dadka kala fogaado kala dhex baxa muttafaqun calayh kaasuna waqtigiisu waa kaan soo marray inuu yahay waqt اlfitan wa tagayuri axwaali الzamn wa fasaadi اlcaalam taasuna marka waxaa xadiidkana waxaan soo marray muttafaq caleyh weeyaane shan boqol iyo sagaashan iyo sideed baan ku soo marray وعn sهل بن سعد رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal رibaaطu yوم fي sabiiل الlahi khayr min الdunya وma fiiha maalin keliya heegan ahaanshaheed dagaal heegan loo ahaado oo meelaha gaaladu inay ka soo gasho ee suquurta iyo mataaraadka iyo muxuu ahaaye raadaarka iyo meelayowgaa la joogo oo dagaal diyaar loo yahay yaa ka fiican adduunyada iyo waxaa dusheeda aba wa mawdicu sawti axadikum min aljanna midkiin shaabuugiisa qadarkiisa oo jannada dhulkeeda aba khayru min addunyaa wamaa fiiha wamaa calayha warawxatu yaruuxuha alcabdu caraabaha uu addoonku uu caraabo oo fii sabiili اllahi uu ku caraabo oo marka ama uu usii socdo ama ku jiraba fii sabiili اllahi tacaala aw algadwatu ama kalahaada khayru min addunyaa wma fiiha wma calayha muttafaq calayh وعn سلمان رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم يقول رباaط يوم وليلة خayر min صياaم شهر وقياaمه maalin heegan ahaanshaheeda جiهاad fii sabiiل الlah heegan loo ahaado ayaa ka khayr badan bildhan soomkeed iyo tukashadeed bishaas ama ramadaan ha ahaato ama yayna ahaanin xaramka ahaato meesha lagu tukana ama meel kale ha ahaato jihaad fii sabiili اllahi oo hal maalin ah hal maalin iyo habeen ah yaa bildhan oo la tukanayay oo la cibaadaysanaya oo la soomanaa ka ajri badan wa in maata fiihi hadduu ku dhex dhinto ribaadkaana walow aan lagu bedelin oo caado isaga dhinto oo laakiin meeshii qaacidadiisii uu joogay ee saldhigiisii uu heeganka ku ahaa uu ku dhinto jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmal camalkiisii yowmiga ahaa uu samayn jiray hadduu qur'aan aqrisaa hadduu soom lahaa hadduu muxuu ahaa lahaa salaad iyo salaatuleyl iyo taraawiix iyo muxuu ahaaye duxa iyo waardiye uu qaban jiray wixii camal ahaa uu samayn jirayna waa loo socodsiinayaa kama go-aayo wa ujriya calayhi risquhu risqigiisiina kama go-ayo sidiibu samada ugaga soo degayaa wa amina alfataan fitneeyahana wuu ka aamin noqdaa fitaanka la sheegayana marka waxaa weeyaan waa malaa'igta qabriga ku su-aalaysa oo cadaab alqabri iyo waxyaalahaas iyo waa ka nabadgelaya wax dhibaata ma arkaayo rawaahu muslim ilaan isaga imtixaan hore u soo maray imtixaan hore u maray oo dagaalkaa u birdhigay ee dar alla uu u galay ee naftiisii u biimeeyey yaa ku filan in la ogaado qofkaasu qof mu'mina inuu yahay marka in la waraysto oo la imtixaanaba kaasu marka uma baahna وعn فضالة بن عubayd رضي الله عنه أنa رsuل الله صل ل سلم qاaل كل مؤمن يختم عlى عمله qof kasta oo مؤمina كل ميت qof kasta oo dhintaba يختم عalى عملihi cملkiisa waa la shaabadeeya waa la xidhaa oo waa la joojiyaa إلا المرaaبطa في سبيiل اللaه إlaa qofka muraaبط في سبيiل اللahi a mooyaan ee ribaadka ku dhex dhinta فإنه ينmى lahu cمله إلى يوم القيامة cملkiisii baa loo tarminayaa oo loo badbadinayaa ilaa qiyaamaha wa yu'manu min fitnati اlqabr qabriga imtixaankiisii iyo cadaabkiisii iyo daqdadiisiina waa laga aamin gelinayaa rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheego xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbaniy fi صaxiixi اljaamiع الصaغيir ayb marka xadiidkan waxaa weeyaan xasanu lidatihi صaxiixu ligayrihi وعn cثmaana radي allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اlه عalيه alي wslam yaquul ribaaطu ywmi fi sabiili اllahi khayru min alfi ywmi fii ma siwaahu min almanaasil heegan ahaansho maalin dar alle heegan loo ahaadoo jihaadka loo tooghayo ayaa ka fiican kun maalmood oo waxyaalo kale lagu jiro aan jihaadka fi sabiililah aan ahayn rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix la mucaamaloonayaayo lama dhaqaayo oo laguma tukanayo oo dhiiggiisaas iyo dharkiisaas dhiiggale baa lagu mxuaha lagu aasayaa intii laga bixiya dharkii dagaalka duruuxdii iyo waxyaalaha siiy inta laga siibo ayaa sidaas muxuu loo loo aasayaa